بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين غزوة أحد waxaan ka soo baxnay ghaswatu badrin iyo tawaabicdeedii wixii raacay ayaanu ka soo hadalnay halkan musanifka wuxuu ka bilaabayaa ghaswatu uxud ghaswatu uxudna waxay dhacday bishii shawaal sanadkii saddexaad ayay ghaswadaasi ahayd uxud duulimaadkeedii ghaswatu uxud ayuu musanifku u caqiday tan baynamaa kaanat qurayshun tastacidu lilintiqaami min almuslimiina bima usiibat bihi fii ghaswati badrin إذ بهم يتلقون ضربة أخرى في القردة فازدادوا غضبا على غضب وأسرعوا في الاستعداد وفتحوا باب التطوع وحشدوا الأحابيش وخصصوا الشعراء للإغراء والتحريض حتى تجهز جيش قوامه ثلاثة آلاف مقاتل في ثلاثة آلاف بعير ومائتي فرس وسبعمائة درع ومعه عدد من النسوة للتحريض وبث الروح البصالة والحماس فكان قائده العام أبا سفيان وحامل لوائه أبطال بني عبد الدار مصنف كحولية رحمه الله بينما كانت مركي أي أهيد قريش قريش أي أهيد tastaciddu mid u diyaargarowday lilintiqaami aargudasho oo min almuslimiina ay ka aargutaan bimaa bisababi maa shay sababtiina ay usab u diyaargaroobayaan usiibad yacni quraysh lagu asiiba bihi shaygaba fii ghaswati badrin bader dagaalkeedii wixii asiibay sababteeda inay uga aargudato muslimiintii ayay u diyaargaroobaysay markii ay ahayd mid diyaar diyaargarowday idaa bihim yatalaqawna darbatan ukhraa fi lqarda idaa bihim waaba iyagoo yatalaqawna la kulmaayo darbatan ukhraa darbo kale oo dhaawac kale la kulmay fi lqarda waa sariyat lqardadii aanu darsigeenna xalay ku soo marnay ay dhib kale iyo dhaawac kale kala kulmeen markaasay fasdaaduu waxay kororsadeen way kororsadeen bihaa bisababihaa yacni qarda dagaalka la yidhaahdo oo hantidoodii la qaatay sababteeda bay hadaban calaa hadabin caradii hore bay caro kale kusii kororsadeen ayagoo bader ciilkeedii qabay bay haddana waxaa ugu darsantay hantidoodii mar labaad haddana inay muslimiintii la wareegeen markaasay caradoodii caro kale sii kororsadeen fa asracuu fi listicdaadi fa asracuu waxay dedejiyeen fi listicdaadi diyaargaroowgii ayay aada u dedejiyeen si dhaqsaha bay u diyaargaroobeen wa fataxuu markaasay waxay fureen baaba tatawuci yacni waxay fureen baaba tatawuc sadaqo iriddeeday fureen oo waxay yidhaahdeen waa in wax la sadaqaystaa ree makooy mushrikiintii si xoolihiina bixiya sadaqa ahaan u dhiiba si nebi moxamed iyo asxaabtiisa loola dagaalamo saasay yidhaahdeen walidaalika waatan aan xalay soo ishaarnay abu sufyaan markii uu xoolihii ghaswatu badrin sababteeda ay ku dhacday uu maaragtay ilaahay la badbaadiyey oo aysan muslimiintii ilaahay sabab uga dhigin inay kala wareegaan oo maka uu la tegey waxay amreen qoraysh odayaashoodii intii soo hartay inaanan xoolaha la taabanin dadkii xoolaha iska laha ay ku codsadeen si ay mar labaad ugu noqdaan waxay ku duulaan ay u noqdaan walidaalika abu sufyaan markuu yimid bay waxay ku yidhaahdeen quraysh yacni waxay yidhaahdeen ina muxammadan qad watarakum wa qatala khiyaarakum markaasay dhaheen faacinuuna bihada almaali calaa xarbihi lacallanaa an nudrika minhu hara yacni xoolihiina nugu kaalmeeya aad tijaarada ah yayna cidna waxba ka qaadanin maxamed dhibka uu noo geystay odayaashaydii baaba'shay waad og tihiin marka noogu kaalmeeya si aan ula dirirno oo mar labaad aan uga aargudanno hadalladaas waa kuwii yiri weya xoolahaas marka waa xoolihii ay qaateen oo ahaa konton kun oo diinaar ayay abu sufyaan oo waday oo quraysh ay lahayd xoolahaas waa kuwa lagu soo dagaalgeli doono weeyaan bilidaafati ilaa dalika baabu tatawucay fureen oo waxay yidhahdeen war haddana intan keliya laguma fille bal nin walba waxaad bixin karta dhiib sadaqayso si nebiga asxaabtiisa loola dagaalamo salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxashaduu waxay diyaariyeen oy kulmiyeen waxashaduu waxay kulmiyeen alaxaabiisha yacni dadka isku tegtegey qabaa'il fara badan ayay soo ururiyeen weeye alaxaabiish waxaa la yidhaahdaa waa aljamaacatu min annaasi laysuu min qabiilatin waaxida koox dadka ka mida oo aan hal qoys keliya ahayn ayaa axaabiishta la yidhahda qoladan dad bay ka soo heleen qoladaa kale daday ka soo heleen qoladaa kale wahaakada dadkaisaa usoo ururiyeen dad la soo ururshabay kulmiyeen weeyaan oo ciidanka ciidankoodii ka mid ah wakhasasu shucaraa'a liliqraa'i wataxriidi wakhasasuu waxay gooni yeeleen oy khaas ka dhigeen ashucaraa'a kuwii gabyaaga ahaa ayaa iyaguna si gooniya loo diyaariyey maxaa yeelay gabaygu waxyaalaha lagu dagaal galo ayuu ka mid yahay oo dadka lagu tashjiic geliyo lagu geesinimo geliyo maxay shucaradaasi ay u khasiseen liliqraa'i yacni dirid iyo wataxriidi boorin oo dadka lagu booriyo dagaalka lagu diro lagu tirtirsiiyo daraaddeed bay sidaa u yeeleen xataa tajahaza ilaa uu diyaar garoobo jeyshun ciidan ou maaragtay ou yacni e, jeysh kaamila ou dhammaystirmo wey xataa tajahaza ay tahaya'a ilaa uu diyaar garoobo jeyshun ciidan oo qiwaamuhu cadadkiisu ou yahay alaaatu aalafi muqaatilin saddex kun oo dagaalyahana ahi ilaa ay diyaariyaan jeesh oo saddex kuna ayay nebi maxamed iyo ciidankiisa u diyaarsa asxaabtiisii ay quraysh u diyaarsatay weeyaan weliba maxay wataan fii alaaati aalaafi baciirin saddex kun oo ratina waa ay wataan ay ku dagaalgelayaan waxay xoolo ay ka dhigataan oo maarata ay hilib ka dhigtaan oo qashaan iyo waxay fuulaan intaba ah wa mi'atay farasin laba boqol oo fardaana waa ay soo qaateen quraysh weeyaan wa sabci mi'ati dircin waxay kaloo wateen yacni toddoba boqol oo cambuurbireedka la yidhaahdo lagu dagaal galana way wateen waa ku soo dagaal galeen wey intaa keliya kuma simanine wa macahu jeeshkaas waxaa la jiray cadadun min anniswa yacni tiro oo dumarka ka mid ah ayaa la jirtay oy soo wateen maxay u soo wateen liltaxriidi ragga inay dagaalka ku booriyaan wa badfi ruuxi lbasaala geesinimada ruuxdeeda inay ku firdhiyaan oo yani ku maaragtay ku tirtirsiiyaan oo saa ugu fidiyaan iyo walxamaasi xamaasad inay ku fidiyaan dadka daraaddeed dumarku inay maaragtay xamaasad ay dadka ku kiciyaanoo geesinimo geliyaanoo tashjiic ayay dumarka usoo wateen weeyaan wa kaana qaa'iduhu jeeshka iyo ciidankaasi ninka hogaamiyaha u ihi wuxuu ahaa aba sufyaan aba sufyaan ibni xarbin baa guddoomiyahoodii qaa'idkii abbaanduulihii ciidanka watay buu ahaa weeyaan wa xaamilu liwaa'ihi calanka jeeshka oo wata kan sidayna dadka wadayna waa abdaalu bani cabdidaar reer bani cabdidaar qolada la yidhaahdo geesiyaashoodii baa calamadiina loo dhiibay ayagaa calamada watay wey qoraysh dadkoodii baa watay niman shujaaciyin oo dagaalyahanno ah bay calankana u dhiibeen maadaama calanka u yahy wax lagu hoos diriro oo shacaarka dadka u aho calaamadda u ihi ragga sidaa haddii la dilo calanka dhulka la dhigo macnaheedu ciidanka waa la jabiyey oo kale weeyaan marka raggaas geesiyaashaabay u dhiibteen weeyaan halkaa markii la marayo taxaraka hada aljeyshu fii haybihi wa ghadabii xataa balaga ilaa dawaaxi lmadiina taxaraka wuu soo dhaqaaqay hada aljeyshu ciidankaa saddexda kun oo maarata cadadkiisu uu yahay oo waxaasoo huba wataahay labadaa boqoloo fardoolayda kudaga fardaha ku dagaalamayaahi way soo dhaqaaqeen fii kaydihi caradiisii iyo waqadabihi alkayd waalqadab waa isku mid u weeyaan caradiisii buu la soo dhaqaaqay isagoo caraysan ayay jeeshkaasi soo baxeen xataa balaqa ilaa ciidankii uu soo gaaro ilaa dawaaxi almadiina madiina gaariyaalkeeda ay soo gaaraan madiine agteeda dawaaxigeeda ay soo istaagaan markay ka soo tageen ilaa madiine ay yimaadaan wa alqaa raxlahu oo markaana alaabtiisii iyo yeygii oo watayna ou dejiyey fii maydaanin fasiixin maydaan oo waasaca goob waasaca ou degay oo alaabtiisii ou dhigtay weya raxligu waa wixii ou watay un weeyaan rarkiisii wixii alaabadii ou watay halkaa uu dhigtay maydaan fasiixa goob waasaca ayuu degay oo ah calaa shafiiri waadii qanaatin waadiga qanaat la yidhaahdo qarkiisa ama gebigiisa ama geeskiisa ihi ayay degeen qariiban meel u dhow min jabali caynayni buurta caynayn la yidhaahda agteeda ah waadi qanaadkaasi wuxuu u dhow yahay jabalu caynayn iyo wa uxudin uxud meel u dhow ayay degeen waa madiine afkeedii bayba soo degeenba meel buurta uxud la yidhaahdo iyo jabalka caynayn la yidhaha caynayn jabalka la yidhaha waa jabal rumaat baan u arki doonaa meesha uu nebiga dadka rumaada wax gano oo fallaaraha tuuro oo fariisin doono weeyaan halkaas ayay degeen quraysh meel u dhow bay degeen ee asagii buurti lafteedii maaha meesha ay degeen iyo uxud maaha laakiin meel u dhow oo waadi waadi khanaat la yidhaahdo dhankiisaasay degeen weeyaan wadaalika maalinta ay halkaas degeen waxay ahayd yowmu ljumucati maalin jumco ah ayay ahayd asaadisu min shahri shawaal bisha shawaal la yidhaahda lixdeedii sanati ahaaliai min alhijra sanadkii saddexaad ee hijrada ahaa bisha shawaal lixdeedii oo maalin jumca ay tahay bay halkaasi soo degtay quraysh oo ciidankeedii wadato ya halkaas soo degeen nabiga calayhi salaatu wasalaam soo bixitaanka iyo taxaruga iyo masiirka jeeshka socodkooda wuu ka war helay marka warkii markuu soo gaaray nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo gaaray intaysan aysan madiine imaanin usbuuc ka hor ayuu warkuu nebiga soo gaaray waxa soo gaarsiiyeyna sida kutubta kale ay qorayaan kutubta siyarka adeerkiis cabbaas ibni cabdilmutalib oo maka joogay ayaa risaalo nebigu usoo qoray calayhi salaatu wasalaam warqada usoo qoray oo u u sheegayo jeeshkaas cadadkiisa hubka ay wataan sida ay ku soo talagaleen wakhtigay soo baxayaan kulli macluumaadkaas oo tafaasiila ayuu nin u soo dhiibay oo soo kiraystay oo si dhaqsaana ugu soo diray nebiga calayhi salaatu wasalaam marka warqaddii waxay soo gaartay intuusan jeeshkuba imaano usbuuc ka hor ayaa risaaladii nebiga soo gaartay calayhi salaatu wasalaam marka isaga oo yacni qubo joogo ayaa ay risaalada u timid markay u timidna ubay ibnu kacbin baa u akhriyay nebiga calayhi salaatu wasalaam risaaladii markaasuusan war kama una faafinin nebiga ilaa madiine uu dhaqso u yimaado markuu yimidna durbadiibu wuxuu bilaabay marka inuu saxaabadiisii la shawro ou la tashado maxaan yeelnaabuu marta kala tashaday nebiga calayhi salaatu wasalaam wa nuqila alkhabaru hadalkii ayaa la soo guuriyey oo khabarkii qorayshi waayo inay soo baxday ah ayaa lasoo oo loo soo guuriyey ilaa rasuuli llahi sal alla alayh wasalam rasuulka alle ayaa lasoo gaarsiiyey salawaatu llahi wasalaamu calayh qabla nusuuli ljeyshi ciidanka intuusan degin uusan meeshaan dawaaxi lmadiina uusan imaanin binaxwi usbuucin usbuuc wax la mid ah oo kale horteed ayay yacni risaaladaa warku nebigu soo gaaray salawaatu llahi wasalaamu calayh markii warka uu soo gaaray durbadiiba nebiga fashakala wuxuu tashkiiliyey oo diyaariyey duuriyaatin caskariyatin taxasuban litawaarici yacni wuxuu diyaariyey oo tashkiiliyey uu sameeyey wa fashakala wuxuu sameeyey uu magacaabay duuriyaatin kuwo wareego oo caskariya duuriyaad caskari ah ayuu diyaariyey ciidan wareego taxasuban litawaaric yacni ayada oo lagu talagelayo wax degdega inay imaan karaan si madiine loo ilaaliyo yani waxaa la iska ilaalinayaa in ciidankaasi faj'a intuu dadka soo hormariyo dhibaato oo muslimiintii gaarsiiyo marka saynan u dhicin ayuu marka kuwo wareego oo ilaalo ah ayuu nebigu diray salawaatu llahi wasalaamu calayh ciidan wareego oo madiine iyo amnigeedii ilaaliyo ayuu diray iyo wa xifdan lilmadiina madiine ilaaladeedii la ilaaliyo daraaddeed buuna nebiga ciidankaa u shakilay oo u diyaariyey oo maaragtay ilaalinaya magaaladaasi weeye falamaa wasala aljeyshu ciidankii markuu soo gaaray meesha madiine agteeda yuu istashaara nebiga la showray la tashaday almuslimiina muslimiintii buu la tashaday xawla khudati difaaci difaaca sida ciidankaa la iskaga difaaci lahaa habkii la iskaga difaaci lahaa khudadaas oo habkii la iskaga difaaci lahaa ihi yuu nebigu kala tashaday saxaabadiisii buu la tashaday weeye laakiin nebiga ra'yi buu lahaa ra'yiga uu lahaana ru'yo uu arkay buuna ku dhisayey wa kaana ra'yuhu nebiga aragtidiisu waxay ahayd oo dagaalka khitada uu ka qabiyey qaabka loo dagaalamayahay waxay ahayd sala allahu calayh waali wasalam an yataxasana almuslimuuna bilmadiina madiine inaysan ka bixin oo ay ayada dhexdeeda ka dagaalamaan xisni iyo dhufays ay madiine ka dhigtaan an yataxasana inay xisni iyo dhufays ay ka dhigtaan muslimiin almuslimuuna muslimiintii bilmadiinati magaalada madiine inay aysan ka bixin oo ka dhex dagaalamaan kolkaa fa yuqaatilu اrijaalu raggii ay dagaalamaan cala afwaahi alaziqa marka in ay fa yuqaatilu اrijaalu raggii inay ka dagaalamaan cala afwaahi alaziqati alaziqa waa aطuruqa loo jeeda wadooyinka afafkooda inay ka dagaalamaan waddo kasta afkeeda meesha ay ka soo geli lahaayeen inay raggu istaagaan oo ay ka dagaalamaan wixii rag ah weeyaan wanisaa'u dumarkiina inay ka dagaalamaan min fowqi albuyuuti guryaha korkooda inay dumarkuna ka dagaalamaan haddaana bannaanka laiskugu tegin dumarka dagaalku way ka qayb qaadan karaan ayaguna guryaha korkooda waxay ka tuuri karaan ay ka soo tuuraan dumarkii iyo ragguba ay sidaa dagaal ku galaan arintaas ayuu nebigu fikraddaas ayuu la yimid wa waafaqahu nebigu waxaa ku waafaqay ra'yigaasi ra'su lmunaafiqiina munaafiqiinta ninkii madaxda u ahaa cabdullaahi ibnu ubay cabdullaahi ibnu ubay la yidhaahdo oo bacda badrin soo islaamayba islaamnimadii muujistay laakiin munaafiq ahaa kaasaa ra'yiga ku waafaqay wuxuu ugu waafaqay ma ahan jacayl iyo ra'yiga nebiga waafaqsan yahaye wakaأnahu qasada اljuluusa fi اlbeyti duuna an yutahama bاtakhalufi yacni wuxuu leeyahay sheekhu wuxuu odhanayaa wakaأnahu waxaabaad moodaa cabdullahi bnu ubay markuu nebiga ku waafaqayaahi qasada اljuluusa fadhi inuu ka haro dagaalka inuu u qasday aljuluusa fi lbeyti guriga inuu iska dhex fadhiisto duuna an yutahama inaanan la tuhmin bitakhallufi dagaalkii ka hariddeedii ou ka haro inaanan lagu tuhmin daraaddeed ayuu nebigu waafaqoo yidhi waa run magaalada dhexdeeda aynu ka dirirno marka haddii la bixi lahaa inuu diidi lahaabaa dhici lahayd wa ficlan wuuna diidi doonaa markuu baxo maaragtay wuu soo hari doonaa oo waan arki doonna insha allahu tacaala marka inaanan lagu tuhmin dagaalkiibuu ka haray daraaddeed ayuu nebigu ugu waafaqay salawaatu ullahi wasalaamu calayh nebigana calayhi salaatu wasalaam ru'ya ayaa la tusay wuxuuna ku riyooday sida maaragtay ou nebigu ru'yadiisii uu yidhi waxaan arkay buu yidhi innii ra'aytu wallaahi khayran khayr baan ku riyooday buu yidhi aan ru'yo ku arkay ra'aytu baqran yudbax wa ra'aytu fii dubaabi sayfii halma wa ra'aytu annii adkhaltu yadii fii dircin xasiina saddex arrimood buu nebigu ku riyooday waxaan arkay buu yidhi ku riyoodoon arkay lo la gowracayo lo la gowracayaan ku riyooday buu yidhi waxaan kaloo arkay seeftayda afkeeda oo fangar ku taallo oo yaani jabanta afkeeda uu jaban yahayna waan ku riyooday yacni meel jabana gud afkii uusan waxba goynan u jajaban yahay baan ku riyooday waxaan kaloo ku riyooday aniga oo dirci yacni maaragtay diraca burbireedkaa la yidhaahdaa aad u ilaashan gacantayda dhexgeliyana waan ku riyooday markaasuu nabiga fasiray wuxuu ku tawiiliyey lo-da la gowracay wuxuu ku fasiray waxaan ku fasiray buu yidhi asxaabtayda qaar ka mida oo la dili doono inay jiraan inay dhiman doonaan seeftayda afkeeda oo la maaragtay eh, dilaaca iyo fangarta ou galayna waxaan waxaan ku tawiiliyey aalubaytka nebiga qaraabadiisa ihi dad ka mida inay ayaguna dhiman doonaan oo la asiibi doono ayaan ku ku fasiray buu yidhi dircigaa marka waxaan oo adag oo ilaa oo aan gacantayda geliyana madiinaan ku maarata inay madiino tahay ayaan maaragtay ku tafsiiriyey oo aan ku awilay weeye marka saa darteed baa maadaama madiine ay mid ilaa tahay dhexdeeda aan ka dagaalanno saasaan u iri buu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam saasaa madiine dhexdeeda aan uga dagaalanno ayaan u iri buu leeyahay marka markii intaas nabiga uu yidhi oo in madiino laga dagaalamo dhexdeeda ragguna ay wadooyinka iridooda maarata meelaha laga soo gelaya ka dagaalamaan dumarkuna guryaha korkooda ay ka dagaalamaan uu sheegay ayaa dadkii marka dhallinyarada ahaa oo mutaxamisiinta ahaa ayaa arrintaa nebiga ku ilxaaxiyey oo yidhi maya waa in nimankaas ilaa intaasoo masaafo soo socday inaan madiine dhexdeeda ka dagaalana maahee waa inaan bannaanka uga hortagnaa dadka dhallinyaradii muslimiinta ee shujaaciinta ah ayaa ra'yigaa soo jeediyey wuxuu marka sheikhu leeyahay walaakin taxamasa ashabaabu dhallinyaradii ayaa xamaasad qaaday oo aad u xamaasooday wa alaxuu waxayna nebiga ku adkeeyeen ay ku celceliyeen cala almujaaladati yacni la dagaalan oo jeeshkii quraysh lala dagaalamo bisuyuufi lagula legdamo oo lagula dagaalamo fii makaanin makshuufin bannaan meel makaan ahoo fidsan oo la is arkayo inaan kula dagaalanaa rabnaa bay dhaheen ma doonayno madiino gudaheed inaan ka dirirne bannaankaan iskula baxaynaa marka waa inaan ciidanka halkaa kula dagaalano markii aqlabiyadii sidaa ay noqdeen oo dadkii muminiintaha muslimiintii mukhlisiintiina ay sidaa qabaan faqabila ra'yahum nabiga calayhi salaatu wasalaam ra'yigoodii buu aqbalay waa ka aqbalay cabdulaahi bni ubay oo munaafiqa ra'yigiis ma odhan qaadanin waa ka tegey oo kuwaafaqidiisi qiimo ma lahayn nebiga ra'yigiis waa ka tanaasulay wuxuu raacay saxaabadii ridwaanullaahi calayhim aaraadoodii buu qaatay markaasuu nebigu gurigiisii galay go'aankii markii uu la qaatay wuxuu soo labistay hubkiisii dharkiisuu soo qaatay camburbireedkiisuu soo gashtay koofidii birtaahaduu soo labistay hubkiisuu garabka soo saartay nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu soo baxayo masjidka uu yimid ayay waxay ku yidhaahdeen saxaabadii yacni yaa rasuul allahi bay dhaheen maa kaana lana an nukhaalifak inaan ku khilaafno ma ahayn wax noo naga suuroobo ma aha inaanu ku khilaafno fasnac maa shi'ta bay dhaheen wixii aad doonta rasuulka ilaahayow samee bay dhaheen in axbabta an waxay yidhaahdeen an tamkua bilmadiina in axbabta an tamkua fi lmadiinati fafcal haddii aad jeclaato madiine inaad iskaga ka dhex dirirtood ku nagaato samee adigana kuu tanaasuleynayo dhallinyaradii mutaxamisiinta ahayd ayaa waxay is yidhaahdeen maadaama nebigu uu jeclaa madiine in laga diriro amaad wuxuusan raalli ka ahayn idinka ku khasabteen sidaa darteed markuu hubkii soo qaatay ayay waxay ku yidhahdeen rasuulka ilaahayow inaan ku khilaafna dooni mayne waxaad jeclaata samee haddaad madiine in laga diriro doonayso kugu waafaqaynaaye amar un keliya muxuu nabiga ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas imaam axmed iyo nasaa'i iyo xaakim iyo aimo badanaa soo saarta weeyaan markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa yanbagii linabiyin ida labisa la'matahu an yadacaha xataa yaxkuma allahu baynahu wa bayna caduwihi nebi mar hadduu hubkiisii qaato oo labiskiisii dagaalka uu soo qaato inuu dejiyo oo iska dhigaahi wax suuragala ma aha mana habboona ilaa ilaahay asagii cadowgiisa u kala saaro u kala xukumo marka ma jirteenna wada wey sidiiba marka ku soo baxeen nebiga marka jeeshkiisii ayuu diyaariyey waqasama aljeysha ilaa alaai kataa'iba jeeshkii ciidankii ayuu wuxuu u qaybiyey saddex guutobuu ka dhigay saddex qaybood ayuu u qaybiyey kataa'ib waa jamcu katiiba baa la yidhahda katiibadana alqidcatu min aljeyshi baa la yidhahda yacni kooxda ciidanka ka mid ah wey ayuu u qaybiyey saddex qaybood buu ka dhigay katiibatun lilmuhaajiriin qayb waa muhaajiriinta ayaa iskale gooni baa loo soocay xaggaas qayb baa laga dhigay wa xamala liwaa'aha katiibadaas muhaajiriinta ahi calankoodii waxaa siday oo qaaday oo waday muscab ibnu cumayrin muscab ibnu cumayruu nabigu u dhiibay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa ukhraa tan labaadna midda kalena waxa waye lilawsi yacni alkatiibatu lukhraa lilawsi wey aws ayaa iskale kooxda labaadna waa aws wey oo ansaartii ka mida waxamaleli waa ahaa calankeediina waxaa qaaday oo siday usayd ibnu xudayrin saxaabigaa usayd ibnu xudayr la yidhaahdo ayaa calankaasna loo dhiibay wa aaliatun katiibadii saddexaadna lilkhasraji khasraj ayaa iyagana katiibada saddexaad laga dhigay waxamaleli waa ahaa calankeedu waxa qaaday waxa weeye oo iyagana u siday alxubaab ibnu lmundir saxaabigaa xubaab ibnu lmundir la yidhaahdo ayaa iyagana calanka u sida wey saddexdaas u qaybiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam muhaajiriintii oo koox ah ansaartii oo laba kooxoodoo owsii khasraj ah oo nin walbaba mid mid calankoodii loo dhiibay saddexdaasuu ciidankiisa nebiga u qaybsaday salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasuu marka madiine ka baxay watajaha wuxuu aaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam bacda salaati alcasri salaadda casarkii markii uu tukaday dabadeed ayuu ilaa jabali uxudin buurta uxud la yidhaahdo xaggeeda buu aaday uxud buu aaday weeye falamaa balaqa markii uu gaaray nebiga calayhi salaatu wasalaam mawdica shaykhayn meesha waa meel magaceed wey shaykhayn meesha la yidhaahda markii uu gaaray ayuu istacrada aljeysha yacni maadaama madiina iska soo baxdoo cid walba soo baxday oo dhallinyaro iyo ciyaal yar yara ay soo raaceen iyo ciidankiisii marka isticraad ku sameeyo yir halaysoo bandhigo ciidankiina ciidanka aan wata aan arko isticraad baa la yidhaahdaa yacni waa loo soo bandhigay nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu faradda sigaara faradda nebigu wuxuu celiyey asigaara kuwii yaryarka ahaa ilmihii yaryaraa ayuu gadaal u celiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ilmaha yararka marka waxaa ku jiro nin la yidhahdo raafic ibnu khadiijin ayaa ku jiro iyo samurat ibnu jundub waa yarya cabdullahi ibnu cumar iyo dadkii la celiyey ku jireen saxaabo badan baa la celiyey oo yaryar ahaa markaas oonan qaan gaarin oo la celiyey weeyaan marka raafic ibnu khadiij isaga waa isagoo yaroo han iyo toban jira han iyo toban sano uu jiray nebiga ma uusan ma uusan celinin waa u ogolaaday wa ajaaza nebigu wuxuu u ogolaaday raafic ibna khadiijin saxaabiga raafic ibni khadiij la yidhaahdaa ayuu dagaalka u ogolaaday inuu galo lama celinin calaa sikarihi maca sikarihi yaraantiisa iyada oo da'daa yar uu qabo han iyo toban jir ou yahay ba u ogolaaday sababta loogu ogolaadayna waa maxay لأنه كان ماahirا في rمyi سحاami لأnنahu raafic بن khadiij kaana wuxuu ahaa maahiran mid aad yani aad u yaqaano oo garanayo fii ramyi sihaami yani fallaaraha sida loo gano wiil yaroo aad u yaqaano oo shiishkiisa uu badan yahu ahaa aad fallaarta u asiibi og buu ahaa weeyaan marka maadaama شhan iyo toban jirna yahay ramiga oo maarata fallaarahana uu si fiican u garanayo nebigu waa u ogolaaday weeyaan samurat ibnu jundub ay isku fil ahaayeen ayaa markaa isagii soo booday in la celiye la rabay markaasuu wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow ninkan oo raafica u ogolaatay anaaba ka xoog badane maxaa anigii celinaysaa buudi markaasaa nebiga labadoodii yidhi haddaad iska xoog badan tahay bal lagdama aan idin arka labadiinna waa la lagdama raafica dhulka la dhigtay samura xoog batay markaasuu asna u ogolaado sidii maarata markuu lagday yaa loo ogolaaday weyan wa qaala samuratu bnu jundubin samuratu bnu jundub oo isna da'da raafic oo kale ahaabaa wuxuu yidhi ana aqwa minhu anaa raafic ka xoog badan marka maxaa ii celinaysaa wey ana asracuhu anaa lagda buu yidhi markaan lagdano anaa dhulka dhigo oo ka adkaadee maxaa aniga ii celinaysaa fa amarahumaa labadoodii ayuu nebigu wuxuu faray bilmusaaracati inay legdamaan labadiina legdama buu yidhi nebigu horteeda ku legdama fasaraca wuu legday samuratu bnu jundub raafican raafic buu legday weeyaan kolkaasuu faajaazahu aydan sidoo kaleo asna ugu ogolaaday isagoo shan iyo toban jirowna ka qaybgal weeyaan halkaa marka waxay joogaan meel la yidhaha shaykhaynay joogaan wa fii mawdici shaykhayn meesha booska shaykhayn la yidhaahdaa yusalla almaqriba waalcishaaa nebiga salaadii maqrib iyo cishihiiba halkaa ayuu ku tukaday uma baata hunaaka halkaasuuna nabigu ku baryey salawaatu llahi wasalaamu calayh halkaasuu ku baryey oo habeenka uu ku nagaaday weeye wacayana markaas meesha ay degan yihiin waxaa laga yaabaa durbadiiba in lasoo weeraro nabigeennana maarata calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yani rasuul baraarugsanba u ahaa salawaatu llahi wasalaamu calayh isma dhiganina wacayana wuxuu magacaabay hamsiina rajulan yani konton nin ayuu magacaabay oo jeeshkii ka mid ah lixiraasati lmucaskari meesha la degan yahay ilaaladeedii la ilaaliyo ilaalinteedii la ilaaliyo ayuu kontakaa nin u magacaabay wuxuuna qaa'id uga dhigay maxamed ibnu maslamata alansaariy ayuu madax uga dhigay weeye maxamed ibnu maslama ayaa ciidankaa kontanin oo habeenkii ilaalada ahi meesha muslimiintu degan yihiin ilaalinayo ayuu madax uga dhigay weeye falamaa kaana fii aakhiri illeyl falamaa kaana markuu ahaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam fii aakhiri اleyli habeenka aakhirkiisii wakhti dambe ay tahay buu irtaxala nebigii rartay mawdici shaykhayn buu ka rartay qabla alfajri salaadda intaynan dhalanin ka hor ayuu habeenimadiibuu meesha ka rartay intaysu waaga baryin ka hor buu rartay weya markaasuu fasallaaha salaaddii fajarkii wuxuu ku tukaday bishawti meesha shawt la yidhaahdo waa meel uun dhanka uxud sii xigto weeyaan halkaa ayuu ku tukaday halkaa markuu salaada tukaday wa hunaaka meeshaas oo shawd ah marka la joogo ayaa tamarada cabdullaahi bnu ubay cabdullaahi bnu ubay ayaa gadooday oo nebigii khilaafay salawaatu ullahi wasalaamu calayh maadaama yacni munaafiqiinta uu madax u ahaa markii la diiday oo lasoo baxay oo ciidankii soo raacay halkaa marka la marayo ayuu laabtay ra'yigaygii baa la khilaafay sidaa darteed buu marka gadood sameeyey weeyaan farajaca markaas wuxuu la soo laabtay maca alaai miatin min asxaabihi yacni saxaabadu markaas cadadkoodu kun buu ahaa kun bay ahaayeen saddex boqol oo ka mida ayuu la soo laabtay toddoba boqolaa marka u hartay ciidanka ay wajahayaanna waa saddex kun ciidan ah wey waxay ka hortegayaan marka saddexdaas boqol markuu la soo noqday macnaheedu waxa waaye muslimiintii sacsaca gashay marka ilaan ciidankii saddex kun inuu yahay ciidan aad u tiro badan ay ka hortegayaan bay dareemayaan uma waxa weeyaan yacni waxay arkayaan maxaa la yidhaahdaa ninkan oo ciidankan la laabtay naftooda wuxuu ku riday niyad jab ayuu geliyey weeyaan marka wuxuu la laabtay farajaca wuxuu la soo noqday maca alaaiiatin min asxaabihi saddex boqol oo asxaabtiisii ka mida ayuu la soo laabtay cabdullahi bni ubay وسرى لأجل ذلك الضعف والاضطراب في bني سلمة وبني xاarث durbadiiba markuu saddexdii la soo noqday laba qabiilo oo ansaartii ka mida baa durbadiiba waxaa galay yani durbadiiba qalbi jabbaa ku dhacay weeyaan wasaraa waxaa socday oo guureeyey dhex maray liajli dalika noqoshada cabdulaahi bni ubay oo ciidanka la soo noqday darteed addacfu taagdaridii iyo isbaraambarkii iskhilaafkii oo maaragtay niyadjabkii ah ayaa wuxuu dhex maray oo dhex galay fii bani salima qabiilada bani salima la yidhaahdo oo qabiilata khasraj ka mid ah laf khasraj ka mid oo bani salima la yidhaahdo weeyaan iyo wa bani xaaria qabiilka kaleoo bani xaaria la yidhaahdo oo yacni aws ka tirsan labadaa qabiilaha haddana qalbijab ku dhaco yidhahdeen haddiiba saddex boqol ay ka noqotay annaguna inaan laabanno weeyaan laakiin yani waxa weeye wuxuu leeyahay shiikhu wakaadataa waxay sigeen labadaa qabiilo waa bani salima iyo bani xaarife tarjicaani inay laabtaan sida cabdulaahi bnu ubay u laabta ayagana inay uga noqdaan nebiga uga haraan walaakiinse habbatahum allahu ilaahay baa sugay subxaanahu wa tacaala qalbigooda ilaahay dejiyey markaasay nebigii la joogeen salawaatu ullahi wasalaamu calayhim waa midda allah fi suurati ali cimraan oo uga hadlaya oo leeyahay id hama aa'ifataani minkum an tabshala wallaahu waliyuhumaa wa cala allahi falyatawakal ilmu'minuun aayaddaas weeyaan id hama taa'ifataani markii ay ku hamisay laba kooxood oo minkum idinka idinka mida ah, an tafshala inay fulayoobaan oo baqdaan fashal ay fashilmaan ay ku hamiyeen wallahu waliyuhumaa ilaahay baa weligoodii ahoo habaad siiyey oo dejiyey qalbigooda u dejiyey markaasiise munaafiqii cabdulaahi bnu ubaya ahaa ayna raacin weeyaan marka maxaa muslimiintii u haray todoba boqol oo ciidanaba usoo hartay weeyaan wa kaana walan wa kaana wuxuu ahaa awalan markii hore madiine laga soo baxayey majmuucu cadadi lmuslimiina muslimiinta tiradooda duuduubkeedu wuxuu ahaa alfan kun ayuu ahaa tiraday ku soo baxeen kun bay ahay markay soo baxaayeen cabdulaahi bnu ubay markuu saddex boqol la laabtay fa baqiya sabcu miatin waxaa haray toddoba boqol ayaa nebiga u hartay salawaatu ullahi wasalaamu calayh toddobadaa boqol ayuu nebiga marka uxud la tegi doonaa oo halkaa la aadi doonaa wataqadama rasuulu llahi sal alay wasalam rasuulka alle wuu socday naxwa jabali uxudin uxud xaggeedabuu u socday oo u hormaray oo aaday min ariiqin qasiirin waddo gaaban ayuuna xaggeeda ka soo galay uxud oo yatruku waddadaasoo yatruku ka yeelayso alcaduwa cadowgii fii jaanibi alharbi dhinaca galbeedka ka yeelaysa weyaan yatruku yani waxaa loo jeedaa yani tasiiru waay ka yeelaysa waay ka tegaysa macnaheeda uga tegaysa weyaan waddo gaabanoo markuu nebigu soo maro cadowgii dhanka harbiga iyo galbeedka ay marayaan ayuu maaragtay waddadaasuu nebigu soo maray xataa nazala ilaa uu ka dego bishicbi togii oo maaragtay eh, uxud ku yiilay ilaa uu soo dego cinda manfadi lwaadi waadiga uxud la yidhaahdo meeshiisa furan eh, wadadeeda ah agteeda ilaa uu dego jaacila nebiga isagoo yeelayo dahrahu dhabarkiisa uu ka yeelayo ilaa hidaabi uxudin uxud buurta la yidhaahdo buuraheeda yar yar ka ihi ayuu dhabarka nebiga xijistay salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka macnaha markuu waddadan soo maro madiine ka soo baxay uu soo wareegtay iyo ciidankii kor intuu ka maray ayuu ciidankii wuxuu noqda marka dhanka harbiga idan markaa waxuuba ciidankii cadowgiibaaba waxayba u dhaxeeyaanba nebiga iyo madiine dhexdoodayba galeenba ayagaaba madiineba ka xigsaday wey taas halkaas wey marka hidaabka waa jamcu hadaba hadabadana waxaa la yidhaahdaa aljabalu almunbasitu almumtadu calaa wajhi اlardi buurta weyn ma aha waa buuraha yararkaahee fidsan ee ardada korkeeda ku fidsan ayaa hidaab la yidhaahdaa marka buurta uxudna waa buur weyn waay buurahan yararkaahee ka sokeeyo ayuu dhabarkiisa xijiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam wabidalika meeshaas marka uu degay yusaara alcaduwu cadowgii wuxuu noqday oo quraysh ah xaa'ilan mid kale dhex galo oo kala teedaa bayna almuslimiina wa bayna almadiina muslimiintii oo nebi moxamed iyo ciidanka oo watay iyo madiina dhexdoodabayba noqdeen ku kala kala kala teedo ilahay baa ka ilaalinaye hadday madiine aadaan cid ka celinayso lama arko halkaasay aadeen weyaan halkaa markay labadii ciidan isku yimaadeen wa hunaaka cabba aljayshu cabba aljaysha wa hunaaka halkaa markuu nebigu degay calayhi salaatu wasalaam uxud buurta la yidhaahda iyo cabba aljaysha ciidankiisii diyaariyey ay jahaza wahaya-a weeye ciidankiisi buu diyaariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam wacayana wuxuu magacaabay khamsiina rajulan konton nin oo min arumaati kuwa falaaraha gana ihi ayuu wuxuu cayinay ou yeelay calaa jabali caynayn buurta caynayn la yidhaha dusheeda halkaa fadhiya buu nabigu ku yidhi wa huwa jabalkaasna aladii yucrafu midka hadda loo yaqaano weeye bijabali rumaati nimankii rumaada ahaayee falaaraha gani jiray buurtoodii ayaa loo yaqaana marka buurtaas jabal yani caynayn la yidhaahdo ama jabalrumaat la yidhaahdo ayuu nebigu dejiyey konton nin kontonkaas nin wuxuu madax uga dhigay biqiyaadati cabdilaahi bni cabdillaahi bni jubayrin alansaariyi cabdullaahi bni jubayr oo aws ka tirsanoo ansaartii nebiga ah ayuu madax uga dhigay marka kontankaa nebigu uula dardaarmay maxaa yeelay wuxuu nebigu ka baqayaa mar haddii saaxadii iyo maydaankii laiskugu tago uxud barxaddeedii laiskugu tagaahi oo quraysh iyo muslimiintu ay dagaalamaan in gaaladu dhabarjebin inta ku sameeyaan gadaal looga yimaado ayuu ka baqayey meesha keliyo laga soo geli karana waa buurta xaggeeda wey marka in wixii halkaa ka soo geli lahaa kontankaa nin ay ka difaacaan daraaddeed buu nebiga meesha u dhigtay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa amarahum wuxuu faray wa amarahum nebiga wuxuu faray dadka kontonkaa ninihi oo cabdullaahi bni jubayr oo madaxda u yahay an yadfacuu lkhayla fardaha inay celiyaan oo quraysh ay ku dagaalamayso wayaxmuu inay ilaaliyaan ay dhowraan duhuura almuslimiina muslimiinta dhabarkoodana inay gadaal ka ilaaliyaan oon gadaal looga imaanin wa akkada lahum arrintaasna aad buu ugu adkeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku adkeeyey waakada lahum wuxuu ku adkeeyey anlaa yatrukuu makaanahum booska ay joogaan oo buurtaas ay joogaan ah inaynan booskaa marna ka tegin ilaa xataa yatiya amruhu ilaa nebiga amarkiisa uu u yimaado inayna meeshaasi ka tegin ilaa nebiga ka soo tago ou dhaho inay halkaa fadhiyaan ay marna ka soo tegin sawaaun intasara almuslimuuna aw inhazamuu yacni meeshaa inay fadhiyaan aysan marna ka soo tegin ama muslimiintu ha adkaadeen ama ha laga adkaado wey xataa haddii laga adkaado meeshiina kama soo tegi kartaan wey sawaaun waxaa eg intasara almuslimuuna muslimiintii guulaysteena oo gaaladoodii gaaladii ka gargaarsadeena aw inhazamuu ama jabeena ama ha jabeen muslimiinte marna inaysan meeshooda ka soo tegin ilaa nebiga amarkiisa uga yimaado ayuu nebigu faray salawaatu ullahi wasalaamu calayh riwaayada ibn hishaam oo warinayo wuxuu leeyahay fii siyarihi wuxuu leeyahay andix ilkhayla cana binabli war nooga firdhiya marka meesha kontankaa nin buu la dardaarmaya fardaha falaaraha nooga firdhiya buu yidhi laa ya'tuuna min khalfina yaynan gadaashayada ka imaanin in kaanat lana guusha amnaga hadday noo ahaato ow calaynaa ama nala ka adkaado meeshaa fadhiya buu leeyahy naga celiya weya markaasuu wuxuu yidhi yani fabut makaanaka cabdullahi bni jubayr buu la hadlay fabut makaanaka meeshaadaas oo buurtaasa dusheeda joog laa nu'tayanna min qibali jihadaada la kaga imaanan dhinacaada la kaga imaanan hadalkaasuu ku adkeeyey riwaayada oo imaamu lbukhaari fii saxiixi uu ku warinayo iyadana sidaasoo kale wey wuxuu leeyahay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam kontonkaa nin in ra'aytumuuna takhtafuna aayru falaa tabraxuu makaanakum haada haddaad aragtaan intana la laayo shimbirta iyadoo haadii ayna cunayso aad aragtaan meeshiina marna ha ka soo teginina ha ka soo dhaqaaqina buui xataa ursila ilaykum ilaa aniga aan khabar idiin soo diro ha ka soo teginina wain ra'aytumuuna haddii aadna aragtaan hazamna alqawma wawada'naahum inaan mushrikiintii jabinnay oo aan ku istaagnay ka adkaanay haddaad aragtaanna falaa tabraxuu xataa ursila ilaykum meeshiinaa marna ha ka dhaqaaqina ilaa aniga aan idiinsoo ciid diro oo ad ahbaar iga heshaan soo hadal adag maaha hadal weyn buu siiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam wa ficlan meeshaana looga imaan doonaa marka muslimiintii ay mushrikiinta ka guulaysteen oo mushrikiintii wada carareen ay arkeen ayay muslimiintii meesha joogta waxay yidhaahdeen alhaniimata alhaniima markaasaa la soo yaacay cabdullahi ibnu jubayr iyo toban ninaa ku hartay afartan nin baa ka soo yaacday khaalid ibnu ibnulwaliid oo labadii boqoloo faras watay oo meel ku gabisnaa markuu arkay inay kontan dhowr jeer inta soo xawilo iska celiyeen markuu arkay inay afartan keliya meesha toban keliya ku soo hartay buu tobankii cagta soo mariyey markaasuu nebigii iyo saxaabadii sii jeeda dhabarka uga yimid khalaas haziima muslimiinta markaa ku dhacday wey marka mas'aladan aaduu nebigu ugu adkeeyey inaysan meeshaas marna ka soo tegin weya markuu intaa kula dardaarmay mushrikiintii maxay sameeyeen iyagana wacabba almushrikuuna mushrikiintiina waxay diyaariyeen jeyshahum ciidankoodii bay diyaariyeen wataqadamuu waxayna soo aadeen usoo hormareen ilaa saxati alqitaali goobtii dagaalka ayay soo aadeenay yimaadeen tuxariduhum niswatuhum ayadoo ay dagaalka ku boorinayso ku tirtirsiinayso dumarkoodii ay dagaal gelinayaan wa hunna dumarkiina yatajawalna fi sufuufi ciidankii oo saddexda kun ahaa safafyaalkoodii dumarku ay dhex marayaan wayadribna ay garaacayaan bidufuufi durbaankii ay garaacanayaan wayuhirna alabtaala dhallinyaradii ay maaragtay ay ku boorinayaanoo kicinayaan ay leeyihiin dagaalama geesiyaashii wayuhirna alabtaala dadkii geesiyaasha ahaa ay maaragtay dhiiri gelinayaan wayushidna alabyaata gabayana ay maaragtay tirinayaan gabdhaha gabayaya dumarkii baa dagaalkii tashjiic gelinaya nin hadda niman ay yani maaragtay dumar daba ordahayaanna inay cabsa inay cararaan waa aad ba iskaga ilaaliyaan dumarka iska ilaalinaya markaasi gabdhihii waxay leeyihin markay gabayayaan in taqbaluu nucaaniqu wanufrishu namaariqu aw tudbiruu nufaariqu firaaqa hayra waamiqin gabayadaasi tirinaya in tuqbiluu haddaad cadowga qaabishaan oo moxamed iyo raggiisa ka hor tagtaan nucaaniqu xabadkaa idin saarayna waa ismucaaniqaynayna annaga dumarka ah xabadka idin saarayna mucaanaqa ku samaynaynaa wa nufrish waxaanu idiin goglaynaa annamaariku barkimo iyo maarata gogol fiicanna waa idiin dhigaynaa markaad idinka cadowga qaabishaan oo idnan jabin aw tudbiruu haddaad carartaan oo dhabarka jeedisaanna nufaariqu waa idinka tegaynaa firaaqa hayra waamiqin mid wax jecel yacni midaan ahayn oo wax necab siduu qof u faaruqoo kale idiin faaruqaynaa bay yidhaha yacni waamiq yacni waxa weye firaaqa hayra muxibbin wey midaan wax jeclayn sida uu qofka uu nacab yahay u faaruqo oo kalean annagan idinkaga tegaynaa wey yacni rag nooma noqonaysaan haddii aad dhabarka jeedisaan saasay ka wadaan wey markaasi intaa kuma simanine dadkii calamada siday maadaama ay og yihiin ciidanka inuu calankaas ku dagaalgelayo oo raggaa geesiyaasha u horeeyaan bay haddana raggii calanka siday tashjiic gelinayaan geesinimo gelinayaan markaasuu wuxuu yidhi wayudakirna waxay yani maaragtay xusuusinayaan dumarkii wey asxaab alliwaa'i dadkii calamada siday oo mushrikiinta ahaabay xusuusinayaan biwaajibihim waajibkoodii oo waxa ay lahaayeen ayay xusuusinayaan qaa'ilaatin dumarkii ayagoo odhanayo wayhan bani cabdidaar wayhan xumaat aladbaar darban bikulli bataar ayagoo kelimaadkaa dhahayo wayhan waxaa la yidhaha waa kelimatu iqraa'in wa xafin wayhan markaa aragto waa qofka waxaad ku tirtirsiinayso ku boorinayso ayaa la yidhaahdaa weyaan ood leedahay waxaa samee yeel aad yidhahdo weyhan loo isticmaala marka yani saasoo kale weeyaan marka mufradka loo isticmaalaa qofka keligii weyhan baa la yidhaahdaa muanaha loo isticmaalaa weyhan la yidhaahdaa jamca waa loo isticmaalaa weyhana la yidhaahdaa dumarka yani muanaka waa loo isticmaalaa mudakarkana waa loo isticmaalaa weyhan intaba waa la wada dhihi karaa weeyaan marka macnaheedu waxaa weeye duunaka ya fulaanun oo kale wey yani waxa weeyaan duunaka wey sidaasoo kale wayhan yani isjira oo dagaalama saasoo kale weeyaan bani cabdidaar reer bani cabdidaar waa wiilashii calamada siday wey reer bani cabdidaarow dagaalama oo maaragtay saasay leeyihin wayhan xumaat aladbaar kuwa dhabarka ilaaliyo oo dadka maaragtay yani ilaaliyo gadaal ilaaliyo dagaalama waayo yani maaragtay wayhag wayhag sidaasoo kale darban idinkoo garaacayo oo cadowgii garaacayo bikulli bataarin seef kastoo af badan kulligeed idinkoo ku garaacayo yani maaragtay wayhan bay leeyihiin dagaal gala waay saasoo kale ay ku tashjiicgelinayaan intaasna yani dumarkiibaa tashjiic geliyey ciidankoodii bay diyaariyeen xamaasad badan bay marka wataan labadiiba marka miidaankii baa la iskugu yimid goobtii bay marka muslimiintiina yimaadeen mushrikiintiina ay yimaadeen almubaarasatu wاlqitaal waxaa laga hadlayaa mubaarasadii isku soo bixiddii iyo dagaalankii isku horimaadkii iyo dagaalankii la dagaalamayay ayaa laga warramaya wataqaaraba aljayshaani labadii ciidan isku soo dhowaaday faalaca markii ay mushrikiintii muslimiintii is arkeenba faalaca waxaa soo baxay alxatu ibnu abi alxata alcabdariyu ninka la yidhahdo talxa oo ina abi talxa ah oo reer cabdari ah oo xaamiru liwaa'i lmushrikiina mushrikiinta calankooda kii siday ahaa baa horta soo baxay weliba ahaa wa ashjacu fursaani qurayshin quraysh kuwooda dhallinyaradooda yacni kuwooda ugu geesisana dagaalyahamadooda kan ugu geesisan ahaa ayaa soo baxay wey wadacaa markaasu wuxuu u yeedhay ila almubaarasati in loo soo baxo qof ay muslimiintu usoo saaraan ayuu maaragtay oo ugu yeedho dadkii weeye wa huwa isagoo calaa baciirihi ratigiisa kor saaran ciidankiisibuu ka soo baxa isagoo ratiga saaran markaasuu yidhi yaa mubaarasi ii samaynaya iisoo bixi karo waana nin geesiya mushrikiintu taqaano weeyaan halkaa markii muslimiintii ninkan uusi soo bandhigay yaa fataqadama ilayhi zubayr ibnu alcawaam radia allahu canhu saxaabigaa zubayr ibnu cawaam ayaa isagana soo baxay oo muslimiintii ka soo baxay safkoodii wawahaba wuuna booday wahbat allayfi libaax bootintii oo kale buu booday xataa saara macahu calaa jabali ilaa ninkii uu ratiga ugu tago bootintii uu boodaybu ratigiisii la qabsado kusoo dhegay uma akhadahu ninkiibuu soo qabtay waqtaxama bihi ila alard dhulka ayuunu kusoo riday weeyaan ratiguu ka soo dejiyey intuu ku booday buu ratigii kala soo degay ninkii safka usoo baxo mushrikiinta ahaa alxa iyuu dhulka kusoo rogay dhulkuu la soo galay markaasuu wadabaxahu bisayfihi seeftiisuba markiiba ku gowracay geesigii mushrikiinta ahaa yani ninkaasa intuu markiiba ratigiisa ku booday zubayr ibnu cawaam radia allahu canhu uu dhulka keenay waana dilay weya markii la dilay ee arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam fakabara anabiyu sala allahu calayh waali wasalam wa kabara almuslimuuna nabigana allahu akbar buu yidhi muslimiintiina allahu akbar ay dhaheen ilaahay baa nasrigii siiyey waxaa weeye yani ninkii mushriga ahaaba ninkaana rabbi uga hiiliyey subxaana wa tacaala uma infajara alqitaal isla markiiba markii mushrikiintii xalli laga dilay dagaalkiibaa markiiba dilaacay weeye uma infajara waxaa dilaacay alqitaalu dagaalkii fii kulli nuqtatin bar kasta kulligeed meel kasta kulligeedba waa la iskaga yimid weerar isdhexgal baa bilowday in la dagaalamo fii kulli nuqta yani bar kasta kulligeed iyo meel kasta kulligeedba dagaalkii baa ka dilaaco waa la iskaga horyimi waxaa wala khaalid ibn اlwaliid markii la isdhex ba khaalid ibn اlwaliid oo fardihii watay ayaa wuxuu isku dayey wa huwa calaa fursaani اlmushrikiina mushrikiinta fardahoodana uu madax u ahaa baa wuxuu isku dayey ثalaaثa maraatin saddex jeerba wuxuu isku dayey liyabluga inuu gaaro ilaa duhuuri اlmuslimiina muslimiinta dhabarka inuu gadaal kaga yimaado halka inuu soo gaaro buu isku dayey saddex jeer laakiin walaakiinse rashaqahu rumaatu dadkii fallaaraha geni jiray ee kontonka nin aha ayaa ku firdhiyey yacni bisihaamihim fallaarahoodii bay ku firdhiyeen xataa xataa raduuhu ilaa ay celiyaan waa awoodi waay inuu soo galo hal mar buu isku dayey waa celiyeen mar labaad buu isku dayey waa celiyeen mar saddexaad waa celiyeen weyaan waa awoodi waay inuu meesha ku soo galo dhabarka oo muslimiinta kaga yimaado markaasoo warakaza warakaza almuslimuuna muslimiintii waxay xoojiyeen hujuumahum yacni weerarkoodii ay weerarayeen calaa xamalati liwaa'i lmushrikiina kuwii calanka u siday mushrikiinta oo bani cabdidaar ah kuwaasay weerarka ku qaadeen inay la dagaalamaan ay ayagii bay hujuumka xoogga saareen weeyaan in ay weeraraan bay ku talagaleen sababta markii calankooda dhulka uu dhaco ciidankii jabyi waa jabay weeyaan xata qataluuhum ilaa ay dileen nimankii calamada sitay can aakhirihim kii ugu dambeeyey waa baaba'sheen way xataa qataluuhum can aakhirihim ilaa koogii ugu dambeeyey ay dileen ayay weerar ku qaadeenoo dadkii calamada sidoo mushrikiinta ahaa baa la laayey wa kaanuu waxay ahaan kuwaas calamada siday axada cashara muqaatilan yacni kow iyo toban dagaalyahana ahi ayay ahaayeen ragga calamada siday koob iyo tobankoodina meesha maarata lagu laaya muslimiintii markay weerar ku qaadeen ay dileen weeyaan markaasaa fabaqiya liwaau calankiibaa marka wuxuu noqday wuxuu ahaaday saaqitan mid dhacay calankoodii baa dhacay waa laga adkaaday calankoodii baa dhulka galay weeyaan washadada almuslimuuna muslimiintii markaasay xoojiyeen ay adkeeyeen way adkeeyeen hujuubahum dagaalkoodii bay adkeeyeen calaa baqiyati niqaati barihii kalee soo haray ayay ku xoojiyeen hujuumkoodii weerarkoodii washaddada almuslimuuna muslimiintii baa adkeeyey hujuumahum weerarkoodii oo mushrikiinta ay weerarayaan calaa baqiyati niqaati barihii soo haray oo kuwaan calamada sida ka soo haray ayay ayagana ay maaragtay arrintaas weerarkeedii bay adkeeyeen xataa haddu sufuufa haddaa yani xataa kasaru sufuufa kasra ilaa ay sufuuftii jabiyeen baa loo jeedaa xataa hadduu inta ay ka jabiyeen asufuufa sufuuftii mushrikiinta haddan kasran baa loo jeedaa jabin ay jabiyaan sufuuftii bay dhex mareen sufuuftoodii ishaysatayba waa ay jabsheen muslimiintii weeyaan waxasu lmushrikiina mushrikiintiina waa ay leefeen xasan leefid bay leefeenoo eber bay ka dhigeen muslimiintiibaa durbadiiba ku kacday wey wa ablaa waxaa dadaalay abu dujaanata ninka saxaabiga abu dujaano la yidhaahdo iyo wa xamatu xamsat bni cabdilmuطalib radia allahu canhuma ilaahay ha ka raadi noqde fii dalika arrinkaas bay ku dadaaleen balaa'an xasana yacni dadaal aad iyo aad u wanaagsan dagaal aad u culus ayay qaadeenoo maaragtay si ciidankaas ragga ugu badnaayay jebiyey xamse iyo abu dujaana baa ugu badnaa ragga aad u dagaalamaya ablaa balaa'an xasana marka la yidhaahdo yacni dagaal adag buu dagaalamay wey dagaal aad u adagoo wanaagsan buu dagaalamay baa loo jeeda wa anaau hada taqadumi hada taqadumu wاlintisaaru yani wa anaau hada taqadum horumarkaas iyo walintisaaru gargaarka ay muslimiinta durbadiiba heleen dhexdeeda yani ilaa hadda mushrikiintii waaba jabeenba waa laga adkaadayba in badanaa laga laayay marka nasriga iyo guushaas ay heleen gudaheeda baa qutila xamzatu bnu cabdimualibi xamsat بن cabdilmualib oo nebiga adeerkiya ayaa la dilay halkaasaa lagu dila wey asadullaahi yani geesigii libaaxii alla ahaa geesiga ahaa weeyaan wa asadu rasuulihi sal lahu wa asadu rasuulihi sal alla alay wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaamna geesigiisi libaxiisii ahaa way u dagaalami jiray radia allahu canhu ilaahay ka raadi noqdee meeshaasaa lagu dilay xamsana laguma dilin nin ka hor yimid ma uusan gaatin baa lagu dilay gaatin nin baa gaadayey oo shaqo kaleba aan haysanin oo bas xamse keliya inuu ka aarsado loogu talagalay weeye nin la yidhaha jubayr ibnu mutcim nin mawlihiisa aho waxshiyii la yidhaahdo siduu sheekh inoo keeni doono oo yacni maaragtay xamse ou dilay yacni adeerkii oo ahaa tucaymat bni cadiyin ayuu dilay xamsa bader ku dilay marka inuu ka aarguto darteed buu ninkan xabashiga ah oo waxshiya la yidhaahdo oo bahalkan eebada la yidhaahdo waranka aha waranka yarka ihi aad u geni yaqaano ayuu wuxuu yidhi xamse haddii aad disho xor baa tahay waa ku xoreeyey addoonnimadan kaa xorayna yacni waxay ku xihan tahay xornimadaada adoo xamse dilo ninkan waxshiya la yidhahdo dagaalba ma gelin wuxuu u fiirsanayay inuu fursad ka helo xamse inuu fursad ka helo marka tiibu marka shiikhuu noo sheegi qatalahu waxaa dila xamsa waxshiyu bnu xarbin ninkaa waxshiy ibni xarbi la yidhaahdo baa xamse dilay xamsuu dilay yani wa kaana cabdan xabashiya wa kaana xamsena wuxuu ahaa cabdan addoon oo xabashiyan xabashi ah buu ahaa maahiran aad u garanayo maahir ku ah fii qadfi alxarbati bahasha xarbada la yidhaahdo ganisteeda eebada bahashale waa waran laakiin waranka dhirirkiisoo kale ma leh waran gaaban oo af dheer leh weeyaan wax dilayo taa sida loo ganaba u aad u yaqiinay weeyaan waqad wacadahu wuxuu waxaa yani waxaa maaragtay la ballamay mawlaahu kii sayidkiisii ahaa oo jubayr ibnu mudcimin la yidhaahdo ayaa wuxuu u qaaday waqad wacadahu waxshiyii waxaa u ballanqaaday mawlaahu sayidkiisii oo jubayr ibnu mudcim ah ayaa bilcidqi xurayn buu u ballan qaaday inuu xuraynayo goorma idaa qatala xamza hadduu xamse dilo inuu xor yahay buu u ballan qaaday xamsata sababta jubayr ibni mudcim u ballan ninkan u xuraynaya waa maxay lianna xamsata xamsata bni cabdilmutalib ayaa wuxuu ahaa huwa aladii qatala camahu adeerkii jubayr adeerkii ninka dilay jubayr adeerkii ninka dilay xamsa u ahaa adeerkiisood la yidhaahdo tucaymata bna cadiyin fii badrin yacni tucaymat bni cadiyin ninka la yidhaahdo oo jubayr adeerkiya ayuu beder ku dilay marka sidaa darteed inuu ka aarguta buu doonayo wey fakhtaba'a waxshiyu yacni ninka waxshi la yidhaahdo oo xabashiga ahaa waa uu wuxuu isku qariyey waraa'a sakhratin buur gadaasheed yacni asagoo oo yarsidu gaadayo xamsata xamse gaadayo wa baynamaa markii xamsatu xamsata bni cabdilmualib yadribu mid garaaco uu ahaa oo ku dhufto ra'sa subaac ibnu curfuta subaac ibnu curfuta ninka la yidhaahdo madaxiisa isagoo ku dhufanayo seeftii ninkaasoo rajulun min almushrikiina ah subaacaasi waa nin mushrikiinta ka mid ahe markii inuu ku dhufto ou rabay madaxa inuu ku dhufto ou rabay baa sawaba waxshiyun ilayhi alxarba sawaba wuxuu ku toosiyey yani maaragtay ay wajahahu wasadadahu wey wuxuu ku toosiyey waxshiyu ninka waxshi la yidhahda ilayhi ay ilaa xamsa ayuu alxarbata bahashii takigii ama eebadii ayuu maaragtay xaggiisa kusoo tuuray weya oo ku toosiyo yani ku liishaamay sawaba waa ku shiishay shiishidii baa loo jeeda yani sawaba wuxuu ku shiishay waxshiyu ninka waxshi la yidhaahda ilayhi xamsa ayuu alxarbata takigii ama eebadiibuu ku tuuray wa kadafahaa wuuna ganay wa huwa xamza oo calaa khiratin yani calaa khaflatin aanan iska filaynin oo qaflo ku suganoo gadaala lagaaga imaana aan islahayn ayuu kusoo tuuray weya fa waqacat markaasay xarbadii waxay ku dhacday eebadii waxay ku dhacday eebadiiba waxay ku dhacday fii axshaa'ihi mindhicirkiisay ka gashay mindhicirka ka gashay ciidmaha ayay ka gashay wa kharajat markaasay nin xoog badan wey waxuu soo tuuraye wa kharajat waxayna ka dhex baxday min bayni rijlayhi labadiisa lugood dhexdooday ka dhexbaxday bahashii xamse ay ka dhexbaxday wey xididadii yani dhicirkii iyo xiidmihii ayay goysay wey fasaqata markaasuu xamse dhacay walam yastadic nuhuuda istaag inuu kacana ma uusan awoodi karaynin inuu soo istaaga ma uunan karaynin xataa qadaa naxbahu ilaa uu ka dhinto muraadkiisa iyo qasadkiisa uu ka guto shahaado uu ka helo radia allahu canhu waardaah ilahay ha ka raadi noqday meeshaasu xamse ku dhintay wawaqacat alhaziimatu bilmushrikiina xamse waa la dilay laakiin mushrikiintii weli waa la wadaa waa laga adkaaday wawaqacat waxaa dhacday alhaziimatu yani jabkii ayaa bilmushrikiina mushrikiintii ku dhacay xataa laaduu ilaa ay yani magan galaan oy maciin bidaan bilfiraari carar yani inay baxsadaan bayba maaragtay maciin bideen weeyaan taasay yani firaar iyo cararid baaba maarata wax kale oo u suroobi kara male weya wa farat الnisbatu dumarkii almuxaridaatu ee ragga ku tirtirsiinaya dagaalka ku boorinayana ayagana way carareen way baxsadeen wey sida raggii u carareen baa ayagana dhabarka u jeediyeen wa tabicahum اlmuslimuuna muslimiintii baa marka gaaladii jabtay bay raaceen ka daba tageen way cayrsadeen yadacuuna ay yadribuuna ayagoo garaacayo fiihim mushrikiintii asilaaxo hubkii ku garaacay ayaguna ay baqanayaan ay cararayaan mushrikiintii reer quraysh ay baxsanayaan wy wayaahuduuna muslimiintii ayagoo qaadanayabay ay dabagaleen alkhanaa'ima xoolihii iyo haniimadii mushrikiinta ay ka carareen ay urursanayaan qaadanayaan markii marka gaaladii ay jabtay oo laga adkaaday oo muslimiintii goobta joogtayna haniimadii inay urursadaan ay bilaabeen ay qaadanayaan yaa markaasi dadkii nebiga uu la dardaarmayo kontonkii nin ahaa baa markaa gaf sameeyey oo yidhi alhaniimata alhaniima war haniimadee bilaabatay amarkii nebigo dhan ba waa iloobeen salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxiina idin halkaa marka la joogo wakhtigaas ayay akhta arumaatu dadkii kontonka ahaaye yacnii buurtii la saaray jabal rumaad taagnaaye wax oo yacni fallaaraha ganayey ayaa khata' sameeyey oo gafay fanazla minhum waxaa buurtii ka soo degay arbacuuna rajulan afartan nin baa ka soo degtay maxay una soo degteen liyusiibuu min alhaniimati xoolahaas inay wax ka qaataan ay wax ka helaan daraaddeed bay usoo degeen laakiin ma aynan xusuusanin amarkii nabiga calayhi salaatu wasalaam way iloobeenoo waa iskaga soo tageen wey calaa raqmi maa kaana lahum iyadoo ay la jirto wixii ayaga u ahaayo min almri almu'akadi arrinkii aad loo xoojiyey oo ahaa uu nabigu xoojiyey bilbaqaa'i inay ku haraan fii amaakinihim meeshooda inay joogaan oo ah ama muslimiinta ha laga adkaado ama yaan laga adkaaninay meeshiina fadhiyadii la yidhi arrintaas iyadoo ay jirto ay og yihiin bay haddana yacni khata'an sameeyeen oo ay ka soo degteen meeshii afartankaa si ay haniimadii u helaan weyaan khaalid ibnu ibnulwaliid marka wantahaza wuu ka faa'iidaystay khaalid ibnulwaliidi khaalid ibn اlwaliid haadihi اlfursa fursadan ou helay ayuu ka faa'iidaystay intihaas buu sameeye weeyaan intahasa haadihi اlfursa fanqada yani wuxuu jebiyey oo maaragtay ou jeexay waay inqada yani ay kasara washaqa weya intuu jebiyey ayuu soo dhex jeexay baa loo jeedaa cala tobankii albaqiyati ku hartay bijabali rumaati yani buurtii caynayn la dhihi jiray oo loogu talagalay inay ka difaacaan ayuu korkooda dadkii jooga soo maray xataa qatalahum ilaa tobankooda ou laayo tobankii oo cabdullahi bnu jubayr cabdullahi bnu jubayr ragga la dilay buu ka mid ahaa ma uunan soo bixin tobankii hartay buu ka mid ahaa meeshaasaa marka lagu dilay tobankoodaas radia allahu canhum markaasuu markuu raggii soo dardaray ila saxaabadii waxaa lagu sii jeedaa haniime uruursi iyo ciidan cayrin ayaa lagu mashhuulsan yahay markaasu wuxuu sameeyey wastadaara hada aljabala markuu tobankii dardaray ayuu wuxuu la wareegtay buurtii buu la wareegtay marka xataa wasala ilaa uu ka soo galo uu ka soo gaaro ilaa uu soo gaaro xataa wasala ilaa uu soo gaaro ilaa duhuuri lmuslimiina muslimiinta dhabarkoodii ilaa uu ka yimaado oo gadaal uga yimaado wa badaa markaasu wuxuu bilaabay bitatwiiqihim dhinac walba inuu ka hareereeyo ayuu markaa bilaabay weeyaan tadwiiq iyo go'doomin inuu ku sameeyo go'doomiyo ayuu isku dayey wey markiiba maxaa laba boqol oo faras ayuu wataa ciidan ah markaasuu gadaal inta kaga yimid buu haddana yani tadwiiq ku sameeyo hareereeyey weeyaan wa saaxa fursaanuhu dadkii fardooleyda ah ee fardaha saaraa oo mushrikiinta ahaa baa qayliyey sayxatan qaylo oo carafaha almushrikuuna mushrikiintii baqanaysay sii cararaysay ay codkoodii gartaan khaalid iyo raggiisi inay yihiin ragga qaylinayo ayay codkoodii maqleen kolkaasay fanqalabuu way soo noqdeen marka ciidankii kalena ciidankii carariya markay arkeen in nimankan saxaabadii gadaal looga yimid bay ayaguna dib u soo laabteen weeyaan warafacad waxaa kor yeeshay liwaa'ahum mushrikiintii jabtay yani calankoodii ixdaa nisaa'ihim naagahooda dumarkooda mid ka midihi ayaa calankii kor u qaaday markaasay faltafuu xawlahu calankii markii kor u qaada gabadhii bay marka calankii soo wada raaceen illa waa calankoodii kor loo qaaday wahabatuu markaasay mushrikiintii cararaysay sugnaatay oo soo noqdeen wabidaalika halkaa markii la joogo ayuu waqaca almuslimuuna muslimiintii waxay ku dhaceen oy galeen bayna shaqayi raxaa yacni bahalkan shiidka la yidhaahdo labadiisii gabe labadiisii gabe ama labadiisii dhinac labadiisii daan ayay dhex galeen yacni bahalka shiidka waxaa la yidhaha laba dhagaxo waaweyn oo la iskor saaro intaan hadda makiinadahaan imaanin lagu shiidan jiray masagada iyo gallaydii raashinka lagu jijabin jiray araxa kaasaa la yidhaahdaa marka geedkaas dhexdiisay galeen lanna xaggana ciidankiibaa ka jiro ninkaana waa go'doomiyey ciidankii kalena halkaasi ka soo socdaan marka waxay galeen labadiisii daan ayay muslimiinta dhex galeen wey halkaasay ku jireen hujuumu lmushrikiina calaa rasuuli llahi sala allahu alay wasalam wa ishaacati maqtalihi hujuumu lmushrikiina mushrikiintii weerarkoodii ay weeraraan yani hujuumu lmushrikiina mushrikiinta weerarkoodii calaa rasuuli illahi sal lla alay waslam nebigii ay soo weerareen iyo wa ishaacati maqtalihi dilkii nebiga in la dilay faafintiisii la faafiyey oo been ah warkaasay faafiyeen kanoo cunwaan marka nooga dhigi mushrikiintii hujuumay soo qaadeen waxay toos u abbaareen marka nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasee nin intuu dilay nin saxaabiyo inta dilay oo maala muscab bnu cumayr buu dilay nin ibnu qamia la yidhaahdo ayaa muscab intuu dilay muscabna nebiga u ekaa u shaabahayey markaasuu markuu dilaybu wuxuu yidhi inta orday buu yidhi bas waa maxamed aan dilay buu faafiyey weeyaan tiibuu sameeyey tiibuu marka shiikhuu nooga warramay kaana rasuulu llahi sala alla alay wasalam rasuulka alla wuxuu ahaa fii mu'aharati lmuslimiina muslimiinta qaybtooda dambe ayuu gadaal buu jooga gadaashooda dambebuu ku sugnaa nebiga wa macahu nebigu waxaa la sabcatun min alansaari toddoban wiil oo ansaartii reer madiine ka mid ah iyo wanaani min almuhaajiriina laba nin oo muhaajiriintii yani ka mid ah raggoodii ka mid ah sagaalkaa qofaa nabiga la joogtay calayhi salaatu wasalaam muslimiinta kale dagaalkaasaa lagu jiraa sagaalkaa bisaa nabiga la joogto falamaa ra'aa fursaana khaalidin nebiga markuu arkay khaalid fardihiisii iyo raggii fardaha ku dagaalamayey tatlucu ayagoo ka soo baxayo min waraa'i aljabali buurtii gadaashooda ayagoo ka imaanayo bow naadaa biaclaa sawtihi markuu arkay nebiga inuu gadaal ka yimaadeen ayuu dhawaqiisa meesha ugu sarrayso ayuu nebigu dhawaaqay salawaatu ullahi wasalaamu calayh uu leeyahay ilaya cibaadallah ii imaaday isoo gaaray addoommadii allow ou leeyahay yani hadalkaasuu nebiga saxaabadiisii ugu dhawaaqay wa samica sawtahu lmushrikiina yani nebiga ma dhihin codkiisa waa la yaqaana way garanayaan ma uusan ka bain usan or haddaa codkaada haddii codkaada la maqlo adaa maaragtay taarget lagaa soo dhiganaya ma uusan kaba baqine waa u dhawaaqay si ay ninkii maqlaya ha maqlo saxaabadana si usoo laabtaan ayuu u qayliyey ilaya cibaad allah ii kaalaya addoommadii allow soo noqda buu yidhi wa samica sawtahu lmushrikuuna mushrikiintiina nebiga codkiisabay maqleen walacallahum waxaaba la arkaaba kaanuu inay ahaayeen mushrikiintii aqraba ilayhi nebiga kuwa u dhawaasho badan min almuslimiina muslimiinta kuwa uga dhawaasho badanba inay ahaayeen baa la arkaa gaaladii baaba nebiga u dhaweed markuu sidaa leeyahay marka waxaa u sahlanayd inayba dilaanba markaasaa fa asracad waxaa soo degdegtay majmuucatun koox oo minhum mushrikiintii ka mid a naxwa sawti codkii nebiga meeshii jihadii ay ka maqleen ayay soo aadeen koox mushrikiinta ka mida maadaama nebiga codkiisa ay garteen ayay soo aadeen wahaajamat rasuul اllahi sal اla alay wasalam waxayna hujuumeenoo weerar ku soo qaadeen rasuulka alleh hujuuman shadiidan yani hujuum dagaal yani weerar adag ayay ku soo qaadeen aad u daran weeyaan waxaawalad waxayba sigtay waxay sigeen waxaawalad majmuucadaas waxay sigtay alqada'a calayhi nebiga inay dilaan ay ka takhallusaan ayayba sigeenba qabla an yasila ilayhi lmuslimuuna intaynan muslimiintu soo gaarin ka hor inay dilaanba nebiga ay ka takhallusaan bayba sigeen weeyaan faqaala sal allahu alayh ali wasalam sagaal qofood basaa la joogto cid kale lama joogto saxaabadiisiiya markaasuu rasuulku wuxuu ku yidhi man yaruduhum cana walahu ljanna aw huwa rafiiqi fi ljanna yaa nimankaa soo ordayo soo socdaay naga celinayo man yaruduhum yaa celinayo naga reebaya canaa annaga naga reebo naga celiyo walahu ljanna jannada ilaahayna uu siiyaa wa huwa aw amase huwa isaguba axadka reebo oo nimankaa la dagaalama ou noqdo rafiiqii fi ljanna jannada allah midka igula saaxiibo rafiiqa igula noqdaahi qofka noqonayaahi waa kuma wey markaasaa fataqadama rajulu min alansaari waxaa hor maroo cadowga xaggiisii aaday rajulun nin oo min alansaari ka mid ah oo toddobadii reer ansaar ka mida ah, mid ka mida ah baa tegey fadafacahum mushrikiintiibuu celiy oo la dagaalamay wa qaatalahum uu la diriray xataa qutila ilaa isagii la dilo oo saxaabigii uu meesha ku dhinto ansaariga ah uma rhaquuuhu nabigay usoo dhowaadeen ay iqtarabuu ilayhi wy rahaquu bimacnaa iqtarabuu ilayhi nabigay usoo dhowaadeen faacaada qawlahu faacaada wuxuu ku celiya nebiga qowlahu hadalkiisa ou leeyahay man yarudhum cana walahu ljanna aw huwa rafiiqi fi ljanna ou leeyahay markaasaa fataqadama rajulun aakhar toddobadii nin oo lix soo hartay mid ka mid a ayaa haddana ka hortegay ciidankii fadafacahum dibbou u celiyey waa la dagaalamay waqaatalahum wuu la diriray xataa qutila asna in la dilo ilaa la dilo midkii labaad baa la dilay uma aaliu kii saddexaad baa la dilay uma araabicu kii afraad baa la dilay wahaakadaa sidaas bay arrintu ku socotay xataa qutila sabcatu toddobadii reer ansaar ilaa ay dhintaan nin walbaba uu nabiga difaacayo salawaatu llahi wasalaamu caleyh nabigayaa kusoo hara marka labadii reer maka bisaa ku hartay qurashiyiinta ahayna kusoo haray walamaa saqata saabicu kii toddobaad markii ou dhintay oo dhacay lam yabqa maba harinba xawla rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga gaarariyaalkiisa gaararkiisa maba uunan ku harin ila alqurashiyaani labadii reer quraysh mooye wax kaloo ku harayba ma laha labadaasi waa kuwe talxatu bnu cubaydillaah wa sacd bni abi waqaas labadaasi nin baa la joogeen talxat bnu cubaydillahi sacd bn abi waqaas farakaza almushrikuuna markay arkeen laba nin keliya inay nebiga ku harsan tahay ayay farakaza almushrikuuna mushrikiintii waxay xoojiyeen xamlatahum weerarkoodii calaa rasuuli lahi sal alay wasalam nabiga ay weerarayaan xataa asaabathu ilaa ay nabiga yani ay asiibto ayani ay ku dhacdo xijaaratun dhagxaan oo markaas dhagax intuu ku dhacay waqaca uu dhacay marka nebiga dhulka uu ku dhacay liajliha dhagaxaas uu ku dhacay dartii ayuu calaa shiqihi dhinac dhinac u dhacay nabiga calayh salaatu wasalaam wa usiibat rubaaciyatuhu lyumna asufla nebiga markuu dhacayna wa usiibat waxaa la dhaawacay oo dhibaato la gaarsiiyey rubaaciyatuhu ilkihiisa alyumna rubaaciyadiisa alyumna ee midig asuflaa hoosayso rubaaciyaadka waxaa la yidhaahdaa midna yani faki asuflaa bay ku jirtaa midna faki lculya afartaa ilig ee ugu horayso yani oo dhoolada la yidhaahday kuwa ku xigaa waa kuwa kore kuwa hoosena afarta isku xigto rubaaciya asufla baa la yidhahda kuwa hoose marka kuwoodii midig mid ka midabaa nebiga laga asiibay oo hal ilig baa halkaasi ku dhacday nebiga calayhi salaatu wasalaam wa jurixat shafatahu sufla faruurtiisa hoosena nebiga waa la dhaawacay dhaawacaa la gaarsiiyey wa hushimat waxaa la jebiyey yacni waxaa la jebiyey albaydatu calaa ra'sihi koofidii birta ahayd ee madaxa ugu jirtayna nebiga waa la jebiyey fa shujat jabhatuhu wejigiisana waa la dakray wara'suhu madaxana daqar baa nabiga ka gaaray salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa duribat markaasaa waxaa lagu dhuftay bisayfi seeftiibaa calaa wijnatihi dhafoorkiisa iyo dhabankiisa waa dhabankiisa wey ama dhafoorka meesha la yidhahdo baa seeftii nabiga lagu dhuftay marka wuxuu qabaa cambuurkii birta ah laba cambuuro birabu wata nebiga oo cambuur bireeda aysan sahal u gaari karin koofidii birta ahayd waa jabtay laakiin yani dircigiibay ku dhacday meeshaan dhabanka ay kaga dhacday weyaan fadakhalat fiiha yacni waxaa gashay xalqataani cambuur bireedkii oo watay laba garaangar oo ka mid ah oo min xilaqi lmikfari koofida wixii kusii hooseeya cambuurkii ahaa ayaa xalqadoodii labadii garaangarooda yaryarka ahaa ayaa markaa nabiga dhabankiisii galay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wauriba aydan waduriba aydan mar kale ayaa nebiga haddana lagu dhuftay bisayfi seeftii calaa caatiqihi luquntiisabaa lagu dhuftay qoortaa nebiga looga dhuftay darbatan caniifa yacni dhifasho aad u adag ayaa lagu dhuftoo lagu garaacay ishtakaa liajliha darteed oo nebiga la xanuunsaday oo la sheeganayay akara min shahrin bil ka badan buu yani maaragtay seeftaa qoorta looga dhuftay ayuu la xanuunsanaa weeyaan wa kaana qad labisa nebigu wuxuu ahaa mid qabo oo labistay dircayni laba cambuur bireed buu watay falam yatahataka ma aynan dilaacin seefihii lagu dhufanayay wixii lagu samaynayay ma aynan dilaacin labadaa cabbuur baa ilaahay kaga celiyey subxaana wa tacaala markaas ay nebiga saas dhiigga uga keeneen oo ay saa u dhibayaan nebigu wuxuu leeyahay allahuma kfir liqowmii fainahum laa yaclamuun ilaahay qoomkayga u dembi dhaaf ma garanayaan cilmi la-aana ah ugeynaysabu ku haya wawaqaca kullu haada arrintaasoo idil waxay dhacday calaa raqmi difaaci lqurashiyiina labadii طalxat bnu cubaydillaah iyo sacd bni abi waqaas difaaciddoodii ay difaacayeen almustamiti yacni maaragtay aad u adkaa weeyaan difaac aad u adag oo dhimasho inay dhintaan ayagu ay diyaar u yihiin ayagoo ku jira weya markaa tira istamaata shayu fi salaabati shaygan adeegiibuu kusii adkaaday macnaha waxaa weeye dahaba minha kula madhabin yacni meel kastay ka dagaalamayeen oo nebigana qasadkiisa ou yahay ayagoo difaacaas mustamiidkaa ah ku jiro ayay arrimahan oo dhan dhaceen buu leeyahy faqad ramaa sacd bnu abi waqaasin sacd bnu abi waqaas falaarihiisi buu ganayay xataa nafala lahu rasuulu llahi sal alay wasalam ilaa ou maaragtay u soo wada saaray nebiga kinaanatahu qunuxiisii bahalka falaaraha la geliyo wixii ku jiray oo dhan ilaa uu usoo saaro kuwiisiibuu falaartiisa soo u ganayay sacd ayuu dhameeyey markaasuu tii nabiga inta qaatay bu haddana ku tuurayy ayuu ku dhameeyey w saas u baabashay markaasuu faqaatil wa qaala nabigu wuxuu ku yidhi irmi fidaaka abii wa ummi kelimaddaa sacad baa yeeshay irmi sacadow gan fidaaka yani abii wa ummi aabbahay iyo hooyaday mid lagu furta allah kaa yeelay nabigaa odhanaya calayhi salaatu wasalaam tuur buu yidhi maarata waqaatala alxatu bnu cubaydillaah alxat bnu cubaydillaahina wuu dagaalamay waxdahu keligii ayuu dagaalamay qitaala majmuuci man sabaqa dadkii ka horeeyey dagaalkoodii oo kale ayuu dagaalamay xataa asaabahu ilaa ay ku dhacdo aaaauuna aw iaaauuna jurxa yani an iyo soddon ama sagaal iyo soddon dhaawac ilaa uu jirkiisa oo gaaro ayuu dagaalamayay sacad maaratay talxat bn cubaydilah wa waqaa biyadihi gacantiisaba wuxuu annabiya sal allahu alayh ali wasalam falaartii soo socoto nabiga gacantiisa ugu dhigay falaartii nabiga u socoto yani alxat ibnu cubaydillah gacantiisa u dhigayay weeyaan marka wuxuu ku ilaaliyey nabiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisabuu ku ilaaliyey fa usiibat asaabicuhu farihiisa waxaa la yidhahdaa asabaabatu walatii taliiha labadaa farood midaan fartan oo suulka soo xigtay midda labaad ayaa labadaa farood baa laga asiibay ayaa dhibkii ka soo gaaray xataa shallat ilaa ay qalalaan labadaas ay eber noqdaan labadaa farood ay yani nebiga ugu difaacayay yani wax mayd oo kale ay noqdaan walamaa usiibat asaabicuhu markii labadii farood laga asiibay dhibka uu ka soo gaaray qaala wuxuu yidhi talxat ibnu cubaydillaahi wuxuu yidhi xasi buu yidhi xasi yani xasi kelimadaasuu yidhi xasida waxa weeye waxaa la yidhaahdaa waa kelimatun tuqaalu cinda alami lmufaaji'i xanuun kugu cusub markuu wax ku xanuujiyo markay kugu dhacdo alla waxa wey meesha aan ka nirahno kale iyo a iyo aan ka tiraadadoo kale bay carabtu xasi tirahdaan xasi bay yidhahdaan marka waxaa la yidhahdaa maalan fulaan waxay leeyihiin yani fulaanun duriba fama qaala xasi bay yidhahdaan hebel waa la garaacay laakiin xasi ma uusan oranin waa adkaystay wey marka ma uusan dhibkii markuu ka batay buu kelimadaa ku dhawaaqay weyaan faqaala nabiyu sal allau alay wasalam nabigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam low qulta haddaad odhan lahayd dalxow bismi illaahi haddii aad dhihi lahayd meesha aad xasi ka tiri la rafacadka almalaa'ikatu malaa'igtii baa ku kor yeeli lahayd waannaasu ayadoo dadkii yanduruuna ay ku fiirinayaan baas malaa'igtu kor ku qaadi lahayd yihi laakiin kelimadan xasi baa tiri wixii ay dadka xanuunkaadii baad la adkaysan weyaan la adkaysan weyse weeyaan hada wabillahi towfiiq sala allah wasalam cala nabiyina maxamed